alxamdu lilah asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayhi wala alihi wasaxbi wasalam wacan caaisha radi allahu canha qaalat qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam idaa ramaytum waxalaqtum faqad xala lakum adib wakulu shayin ila nisa rawaahu axmed wa abu daawuud wafi isnaadi dacf xadiiskani daciif ha noqdee lakiin macnaha uu sheegayo waa macnaha culimadu ay kala soo baxeen axaadiista oo waxa weeyaan haddii qofkii la yimaado rami iyo xalq labadaa hadduu la yimaado ataxalul اlأwal ayaa dhacay taxallulkii koobaad oo shay kastaa xalaalabaiyo ilanaysa culimada qaarkood baa ka gaadhsiiyey rami keliya qofku markuu sameeyo walow inta kaleba ha u harsanaatee markaa rami iyo dabxi iyo xalq saddexdaa laba ka mid a ah hadduu qofku la yimaado saddexdaa laba ka mid a hadduu la yimaado faqad xala lakum aiibu udgoonkiiba xalaal idiin noqday marka hore xaaraan idinka idinka ahaa bisabab alxiraam idinkaga noqday wa kullu shayin shay kasta ay kullu shayin kaana xaraaman calaykum liajli alixraam ila anisa laakin mooya nisaaguna waxay xalaaloobayaan marka uu dhaco awaaf alifaada oo dawaafkii rukniga ahaa dawaafka rukniga haduu maalinimadaa sameeyay iyo hadduu ka dambaysiiyebana waa marka uu la yimaado ayuuma markaa dumarkaasi xalaal noqonaya markaa taxalulkii saasuu ku gelaya qofkii macnawey oo dharkiisii iyo wixii iska xidhan karaa dharkii dawarsanaa madaxiisu u qarin karaa cidyihii uu iska gurayaa wahaakada an بn cabaas radi alahu canhuma can nabiyi sal اlah ala slm qal wuxu uhi leysa cala nisaai leysa mu ahaanin cala nisaai dumarka korkooda xalqun xiritaan wainamaa yuqasirna balse way gaabinaya wainamaa iyagu yuqasirna way gaabinayaan timaha rawahu abu daawuud biisnaadin xasan dumarka markaa kuma waajibin marka iyagu marnaba ma kuranayaan timahooda waayo dee dumarku timaha kama maarmayaan sida ragga lamid maaha laakiin taqsiir bay ku samaynayaanoo qadra anmula anmuladu waa fartaa xubinteeda in leeg ayay gabadhi timaheedii ay ay ka goynaysaa an cumar radi allahu canhuma wacan ibni cumara radi allahu canhuma ana alcabaas bin cabdilmualib radia allahu canhu istadana uu ka idan qaatay rasuul اllahi salى allahu alay sl rasuulka aleh an yabiita inuu uhoydaba uga idan qaatay bimakata maka layaal yamina habeenada mino la joogo isagu inuu maka u hoydo ayuu rasuulka ka idan qaatay sala allahu caleyh muxuu uga idan qaatay haddaba min ajli siqaayatihi waraabintiisa uu waraabinayo dadka xujaajta awgeed ee samsamka uu ka waraabinayo fa adina lahu uu ogolaaday muttafaqun caleyh wacan casi bni cadiy radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى allahu arkhasa wuxuu u ruqseeyey lirucaati libil qoladii geela raacaysay fi lbaytuutati hooyashada can minan mina ay ka hoydaan mino meelaan ahayn ay u hoydaan ayuu u ruqseeyey yarmuuna way tuuranayaan yowma naxr maalinta yowma naxri bay tuuranayaan jamrat lcaqaba uma uma yarmuuna way tuuranayaan alqada berina liyowmeyni laba maalmood bay u tuuranayaan uma yarmuuna way tuuranayaan yowma nafr maalinta yowma nafri oo maalinta waxa weeyaan ladbaxaya ah maalinta saddex tobnaad rawaahu alkhamsatu wasaxahu tirmidiy wabnu xibaan labadan xadiis sheekhu wuxuu keenay ma xukmu lmabiti biminan layaaliya mina mino in loo hoydo habeennimada loo yaqaano ayaamu tashriiqa ah, maalmaha la yidhaahdo ayaamu tashriiq habeennimadaa in mino loo hoydo oo qofkii xaajiga mino uhoydo xukunkiisu muxuu noqonaya inuu mashruuciyo horta la laskuma khilaafin laakiin waxaa la ysku khilaafay hal waajibun am mustaxab waayo haddina waa waajib oo qofku uu ka tago waxa ka dhalanaya dee axkaam baa ka dhalan karta in lagu yeesho inuu wax gowraco waa dhici karta labadan xadiis ayay culimmada wujuubka yidhi ka faa'iideysteen oo mar haddii cid loo rugseeyey cabaas bin cabdilmualib dee reer bani hashim waa kuwii qaabilsanaa waraabinta xujaajta ayay qaabilsanaan iyagu isiqaayada heleen cabaas baana hawshaa dhabarka u ritay oo waday marka maadaama dadku ay dee xaram tegayaan masaajidkii oo ay dawaafulifaadihii sameynayaan oo halkaa ay tegayaan wuxuu u baahday cabaas inuu habeenkii iyo maalintiiba xaggaa joogo oo maalintii mina waa laga karaa taa la iskuma qofku maalinta hadduu dano mina inuu ka maqnaan karo lakin waxaa laga warramaya habeenkii uu hoyashadiisa marka wuu ka idan qaatay rasuulkana uu ogolaaday waxay ka qaateen culimada yihi waa waajib xadiiskan iyadoo ay ka bixiya qolada mustaxabka tiri laftigooda waana laga qaadanaya iminka marka saa loo eego mar haddii uu rukso u sameeyey amba u ogolaaday hadduu sunayey kamaba dee idan qaatay ma iska dhici karta oo dee u iska banaanaan lahayd arkasa laftigeedu dee goorma qofka shay loo rugseeya amba shay waajiba oo aanu samayn karayna amba cudurdaar meesha yaallabaa loo rugseynaya amaba dee shay xaaraana baa loo rugseynaya xaaladan iyada daruuriya ah. dadkana waa qoladii geela ilaalinayso geeli dee maka ma daaqi karayo mina oo wuxuu u baahaya dadku ilambergaa baabuurta la wataa halka maanta baabuurta laga wata geelaasaa la watay geelii la qalay maaha intii kale ee eh, dadku ay gaadiid ka dhiganayeen guryahoodii iyo deegaanadoodii ku noqonayeen eh, meelu daaqaabo u baahan yahi marka haddee dad baana baahan inay raacaan kuwa waxa loo ogolaaday iyagu inay daaqgeeyaanoo habeenkan ay ka maqnaadaan len meel fog baa laga yaba in la taga geelaasi oo aanay kasoo gaari kareen maxay se sameynayaan tuurashadii waa lagu leeyahy oo qofka laftigiisa maka jooga laftigiisa maalintii de wuu tuuranaya haddaba laba cishana inay israaciyaan yarmunaya omanaxr yowma naxri wa maalintii dadka o dhan ay tuuranayeen waa yowma naxr waa maalintaa uma yarmuuna alqada liyowmeyn waxay tuuranayaan alqad oo maalintii koob iyo tobnaada waxay u tuuranayaan laba maalmood oo ah alxaadi cashar wathani cashar uma yarmuuna yowma nafr waa maalinta la dhaqaaqaye laga dareerayo mina ayay haddana tuuranaya markaa saddexdii maalmoodba way tuurteen may noqonaysaa oo laba maalmood may jamciyeen laba maalmood bay ayay jamciyeen qofkii mid waa la isku waafaqsanya ilahay baa qur-aanka inoogu sheegayo waxa weeyaan faman tacajala fii yowmeyni falaa ima calayhi waman taahara falaa ima caleyhi liman ittaqa saddexdan habeen laba habeen waa laba maalmood waa lagu soo koobi karaa oo maalinta labiyo tobnaad maalinta koobiyo tobnaad markuu tuurto ee haddana maalinta labiyo tobnaad uu tuurto labada habeenna uu hoydo halka ah maxaa habeen ka saddexiy tobnaad soo maaha markuu maalintaa labiyo tobnaad tuurto uu iska dhaqaaqaya u iska tegaya hadduu maqhribku ugu soo galo mina waxaa waajiba ah inuu hoydo hadduu maqhribku ugu soo galo mina waxaa ku waajiba ah inuu mino uhoydo laakiin intaanu maqhribku ugu soo gelin intuu maalintii labiyo tobnaad tuurtay ayuu iska tegaya markaa muxuu sameeyey waxa la tacajul dadka badankooda nabiga saasay sameeyaanoo dee waxay iska jecel inay iska tagaan tacajulku waa maxay markaa maalin buu maalinta saddexiy tobnaad baa laga boodsiinaya taana dee sharcada gasha qofka iska sii joogay isagu saddexiy tobanka iska dhabaysana waman taahara falaa ima caleyh labada jeerba qofki waasa waxaana sii wanaagsanoo sunna ay tahay sunnaha usidoo si nabigu sabiy alay slat slaam saddexda caisha mid walba inuu maalin kasta u tuurtay waay ayaamul mina markaa in loo hoydo habeenadaa loo hoydo waa waajib hoyashaduna waa habeenka aar akaru leil habeenka intiisa badan hadduu salaadii maqrib ilaa labada habeennimo joogo maalan oo haddana uu iskaga soo dhaqaaqo way u dhamaystiranta habeenka intiisa badan laba ulu markaa sadde marka loo qaybiyo habeenka saddex qaybood loo qaybiyo uluaan laba ulu waa inuu hoydo ugu yaraan markaa wuu iskaga soo bixi karaa lakin taa wixii ka dambeeya hadduu labadaas sula joogiyo وعن بن cمر رضي الله عنه أن العباس بن cبدالمطلب رضي الله عنه اsتأdن رsuل الlahi صلى الله عليه وسلم أن yبيta بمkة لياليa mina min أجل سقاayatihi oo siqaayadu de waa hawl weyne culus oo waraabinta waraabinayo dadka xujaajta faadina lahu ogolaan ogolaanshahaasa markaa daliiluca in mabit bimina uu yahay waajib laakiin rukni maaha وعan cاasim بن عadiي haddana haddii qofkii uu ka tago waxba lagu yeelan maayo وعan cاasim بن عadiي أna rasuul الlahi salى الlaه علي sl arkhasa wuxuu ruqseeyey arkhasa warakasa bimacna waaxid lirucaat libil qoladii geela eegeysay filbaytuutati uhoyashada canminan mina meel aan ahayn u hoydaan inay ka hoydaan canminan mina inay ka hoydaanoo meel kale ay u hoydaan buu u ruqsay yarmuuna yowma naxri bay tuuranayaan uma yarmuuna alqad maalinta kuxigtay tuursana berida liyowmeyn laba maalbay u tuuranayaan uma yarmuuna yowma nafr rawahu lhamsa wasaxaabu tirmidiy ibn xibaan وعن أbي بكرة رضي الله عنه qال wuxuu yihi khadبna wuu noo khudbeeyey rasuul الlahi slى الlaه علي sl rsulka ale yowم النxr maalintii yowم النxr buu noo khudbadeeyey alxadiis mutafq aleyh xadiiska sii wata وعan الsrا بنti نبهاn radي الlahu canha qaalat waxay tihi khadبna wuu noo khudbadeeyey rasuul الlahi slى الlahu عlay sl rsulka ale yowم الru'uus maalinta la haha yowم الru'uus ama maalintii madaxyada oo faqaala wuxu uhi alaysa hada awsط ayaam التashriiq iyaanay maalintan ahayn maalintii udhexaysa ee ama tashriiqa maalintii dhexa miyaan ahayn alxadiis rawaahu abu daawuud biisnaadin xasan rasuulka aleyh salatu slam markaa dhowr khudbadood buu jeediyeyo carafo khudbad buu ka jeediyey yowmu naxrina wuu khudbaday sida xadiiskan aynu ku waa maalintii tobnaad maalintii koob iyo tobnaad laftigeedana wuu khudbadeeyey markaa khudbadahan kaleo dhami waa sunne khudbadda carafo mooyaane lakiin waxa laga qaadanaya kolleyba dee dadkii wacyigelintii iyayna u baahan yahin qofka imaamka ama dadka u talinaya oo khudbadayn kara maalmahaas yowm ru'uus sida ay yidhahdeen culimadu marka waxa weeyaan alyowm aladi tu'kalu fihi ru'uus ilan yowm naxri hadyi badan baa la qalay soo maha hadyi aada u badan baa la qalay marka waxaa macruufa madaxa goorta la cunaa waa goorma madaxa ma cuntaa <laughs> waay madaxa goorma la cunaa marka de hilibka kale lasoo dhameeyo soo maha ayaa madaxa la cunaya markaa sida haalibkaa wey waa sida ah sida badan hilibkii kale maalmihii horaa la cunay maalintii horaa la cunay dabeetana maalintii koob iyo tobnaad weya bay culimadu huwa alyowm alxaadi cashar aladi huwa thani ayaam annaxr ayaamu tashriiqa laftigoodu waa ayaamu naxr waa la qalaya qalitaanka laftigoodu wuu jiraya so in ognahay marka waa maalinta ayaa la cunaya bale madaxyadaas dabeetna markaa maalintii koob iyo tobnaad na wuu khudbadeeyey maalintii tobnaadna wuu khudbadeeyey maalintii sagaalaadna wuu khudbadeeyey saddexdaa khudbadoodba yowm naxr waa yowm alcaashir yowm ruusna waa yowm alxaadi cashar dabeetna wuxu uhi miyan alaysa hada awsa ayaam tashriiq ayaam tashriiq keedii dhexa miyaanu ahayn oo xaggey dhex ka tahay marka la eego ilan labiyo tobnaad baa dhex noqonaysa marka sidaa loo eego waxay dhex ka tahay yowm naxr iyo ayaamu tashriiqa dambe bay udhexaysaa xadiiska hore aynu soo maranay yowmu nafr waxaa jira yowmu nafr alawal iyo yowm annafr athaani nafriguna waa bimacna khuruuj iyo tegitaanka bixitaanka markaa waa guuraya dee maalmaha markaa yowm awal waa maalinta labiyo tobnaad yowm nafr thaanina waa yowm athalith cashar imaamkii markaa dadka inuu ukhudbadeynayo wacyigelinay rasuulka ala sla sl waxyaalo badan buu kala hadlay waxaa ka mid ahaa khudbadiisii dheereed ujeediyey ina amwaalakum ina dimaakum waamwaalakum waacraadakum xaraamun calaykum ka xurmati yowmikum hada fi baladikum hada fi shahrikum hada dardaaran badan buu rasuulku alayh isalaatu wasalaam uu siiyey oo aada ula dardaarmay labadan maalmood ee isku xigay yowm annaxri iyo maalinta ka dambeysana waa maalmaha ugu fadliga badan buu nebigu alayh slatu slam yihi ina acdama alayaami cinda allahi tacala yowm اnaxri uma yowm اlqari ina acdam ayaam cinda allahi tacaala yowm naxr ilahay agtiisa waxaa weyn maalinta yowm naxr uma yowm lqari haddana maalinta koob iyo tobnaad ee alxadi cashar oo ah awalu ayaam tashriiq yowm lqarina waxaa lagu tilmaamay liana annaasa yaqiruuna fiihi biminan yaqiruun bimacnaa yaskunuun waxay degan yihiin inay joogaan maalintaa minay degan yihiin xadiiska waxa kalon so halkan imika kuso arkanay awsad ayaami tashriiq in alaysa hada awsad ayaami tashriiq in culimo qada qarkood ay ku fasireen ayaa jirta yowm thaani cashar maalinta labiyo tobnaad oo xaggey ka eegeen awsadka maxaa lagu tilmaama shayga marka xag hore iyo xag dambeba laga xiga soo maha maalintii koob iyo tobnaad iyo maalintii labiyo tobnaad maalintii saddexiyo tobnaad maxaa udhexeeya thaani cashar walow qowlka hore markaa xoog badnabe wa can caish radi allahu canha ana nabiya sala allahu alay slam qaala laha wuxuu ihi awaafuka bilbeyt dawaafuki dawaafkaaga bilbeyti beytka aad dawaaftay wa beyna safa walmarwa aad sacyiday yakfiiki wuxuu kaaga filan yahay lixajiki yakfiiki wuxuu ku filan yahay lixajiki xajkaagii wuu ku filan yahay wa cumratiki iyo cumradaadii waa uu ku dadku xajka say usoo xidheen saddex qaybood bay ahayn soo ma ahayn maxay kala ahayen qaarin mutamatic iyo mufrid mufridki isagu dee xaj keliya buu xidho waynu garanayna isaga dawaaf ifaada iyo sacyi keliya lagu leeyahy mutamaticiina laba lagu leeyahy laba sacyi iyo laba dawaaf kala duwan markaas saciga labada saci lagu leey waa maxay sacina waa sacigii cumrada waa kii ka xalaaloobay isagu saciga cumrada intu la buu xalaaloobay soo ma sacigan kalena waa sacigii xajka qaarinkii baa laysku haysta qaarinkii dee cumradii iyo xajkii wuu isdhexgeliyey soo maaha markii koobaad markaa muxuu sameeyey cumradii buu la oo sacyi buu sameeyey sacigaa markuu sameeyey muu xalaaloobin lakin isagu halka kuwa kale xalaaloobay de iyagu dad caadiya iska noqdeen isagu wuu sugayey haddaba xajkii markay noqotona ma sacyi kale looga baahayay mise sacyigii hore cumradii iyo ajku way isdhex galeene xadiiskan oo kale waxaa laga qaatay hal dawaafka aad dawaaftay bayna safa walmarwa ayaa xajkii iyo dawaafka bilbeyt ayaa kaaga filanba xajkii iyo cumradii ku filan marka culimada qaar baa ikhtalafa culmaa fi fi qarin yalzam lqaarin awaafan awaafun licumratihi wahuwa aladi bacda dukhuulihi maka wa awaafu lixajihi marka qolana waxay leyihin mayne hal dawaafun baa lagu leeyahay iyo hal sacyi baa lagu leeyahay waana jumhuur culamaa qowlkay ku tegeen alxadiis daliil calى ana alqaarina yakfiihi lixajihi wacumratihi طawaaf waaxid wasacyin waaxid wahada qowl jumhuuri min ahli اlcilm minhu malik washaafici waaxmed waisxaaq wmima yadul calى dalika ayda xadiisu caaisha radi allahu canha qalat kharajna maca rasuuli lahi sal l sl fi xajat wadac fiihi waama aladina jamacuu اlxaja wاlcumra fainama طaafuu طawaafa waaxida halkaasay kusii caddaysa dadkii xajkii cumrada isku geeyey bay tihi awaaf keliyun bay la yimaadeen marka dawaafkii ifaadada waxaan ujeedaa sacyigii beyna safa walmarwa mid keliya kaga filnaanaya culimada yihi meena waa laazim in kala saarana way jiraan caaisha radi allahu canha iyadu waxaa ku dhacay markii ay madiine kasoo soo baxeen kadib ayay caadadii ambaxaydkii uu ku yimid dee dawaafkana waxaa loo shardiya inuu qofkii daahir yahay sia saxiixa dabeed markaa taasi waxay keensatay cumradeedii halkaa inay ku joogsato laakiin cumradii iyo xajkii uu isdhex galmo markaa saciga sida culimadu badan yihiin saciga way la imanaysaa laakiin ifcalii maa yafcali alxaaju hayra anlaa tatuufii bilbeyt wax waxa xaajigu samaynaya samee guriguna dawaafi hadhowna wuxuu ku cumradaadii iyo xajkaagiiba kaasaa kaaga filan laakiin caaishii aad bay arrintaa uga damqatay iyaduyo sharci ahaan masale ahaan inay ka ansaxaysa kamay damqan laakiin waxay ka damqatay waxay tihi dadkii ma xaj iyo cumray la tegayaan aniguna ma keliya la noqonaya waa sababta markaa rasuulka alay slat slam walaalkeed cabdiraxmaan bin abubakar buu ku uhi kaxeeyo qofka maka jooga markuu cumraysanayo waa inuu xilliga u baxo meesha aan xaramka ahayn dabeetana tanciim meel ladhaa ayuu geeyey halkiiba ka so xidhay waa halka markaa dadku inta badan cumrada imika ay ka xidhaane masjid caisha baa la masaajid baa lagahayso masjid caisha markaasi haddana cumro kale la timin cumradaasoo kale cumro madax bannaan bay la timi leedahay markaa waan ay saa ugu qanacday laakiin marka hore waxay ku noqotay sida daahirkaa ah inay qaari noqotay oo arrintaasi ay cumradii xajgiiba isdhex galay kadibna rasuulku uu kuhi uu kaaga filay arrintaasi an nabiya sal la sl qala laha wuxuu ku uhi dawaafku bilbeyt dawaafkaaga dee waaftay bilbeyt wa beyna safa almarwa yakfiiki lixajiki wa cumratiki ayaa ku filan lakin qofkii mutamatic ahaa laba sacyi ayaa looga bahanya madax banaan an ibn cabaas radi allahu canhuma ana nabiya sala la lam yarmil ma guclaynin fi sabci toddobadii alladii toddobadaasoo afaada fiihi uu dawaaful ifaadaha la yimid rawahu alkhamsatu ila tirmidiya wasaxab alxaakim horeynu masladan soo marray waxa weeyaan dawaaful quduumka ayuuma ramliga lala imanaya marka dawaafkii rukniga ahaa ee dawaaf lifaada faidaa afathum min carafaati ee dadku xagga ay ka yimaadeen marka waxaa ma ma sameynayo ramli ee sac socodkii caadiga ahaa ma sameynaya mashi ana nabiya sala la alay slam lam yarmul fi sabci aladi afaada fiih dawaaflifaadahu la yimi وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والcصر ظهر iyo cصر buu tukaday والمغرب والعشhاء ثuma raqda wuu jiifsaday raqdatan jiifsato bilmuxasabi meesha muxasal bhahdo ثuma rakiba ilى الbeyti ثuma rakiba uu fuulay gaadiidkiisa ilى الbeyti xagga iyo kacbada fadaafa bihi wuu dawaaf rawahu الbukhaariي an caiشha radi alahu anha anaha iyadu lam takun may ahayn tafcalu mid samaysa dalika arrinkaasi arrinkee nusuul biabdax bilmuxasab ay anuzuulu bilabdax wataqulu waxay ohan jirtay inama nazalahu rasuulu lahi sala la ala sl rsulku wuxuu u degay uun liannahu maxaa le kaana waxaa manzilan meel iyo guri asmaxa u sahlan ashala likhuruujihi bixitaankiisa rawaahu muslimun وعن ibn cabaas radi allahu canhuma qaal wuxu uhi umir annaasu dadka waxaa la amray an yakuuna noqdo aakhiru cahdihim cahdigooda iyo ballankooda amba araggooda u dambeeya bilbeyt inuu ahaadaa la amray ilaa anahu laakiinse khufifa waxaa laga fudaydiyey can ilxaayidi gabadhii xaydad ahayd ayaa laga fudaydiyey وعن بن زبير رضي الله عنهma qال qال رsuuل الlahi sلى الله عليه sل rsulk وxu uhi صلاaة صلاaد fي masjidi masaajidkaygan lagu tukada hada kana afdل waxay ka fadli badantay min ألفi صaلاaةi kun salaadood oo فيma siwaah wixii ka soo hadhaya ilا الmasjid الxaraam masjid xaramka mooyaane wa صaلاaة صaلاad fi اlmasjid الxaraami lagu tukadaa afdل waxay ka fadli badantay min صaلاaةi صaلاad fي masjidi hada masaajidkaygan lagu tukado bimiئati صaلاaةi boqol salaadood rawaahu أحmed وصaxiح بن marka qofkii haddaba xaajiga ahaa markuu la yimaado dawaaflifaadihii isla markaana minana ugu hoydo habeenadaasi uu ka dhamaado saddexiyo tobanka cisho ee mina waxaa dee uu iska safraya uu iska tegaya hadduu tacajul sameeyana oo dawaaflifaadihi saa ku sameeyana sidaasuu kusii tegi karaaba tacajulka markuu sameeyaba maalinta saddexiyo tobnaad buu iska bixi kara uu iska tegi kara haddaba waxaa jira dawaafkii loo yaqaanay dawaafu lwadaac goortii u baxaba hadduu bil dib u sii joogayo iyo hadduu maalin sii joogayo iyo hadduu saacada sii joogayo umira annaasu an yakuuna aakhiru cahdin bilbeyt hayra anahu khufifa can ilxayd gabadha xaydad baa laga fudeediyo xukmu dawaafu lwadaac muxuu noqonaya markaa xukmu dawaafu lwadaac waa waajib dawaafu lwadaacu waa dawaafkii sagoodsiga waa waajib buu ku yahay qofka waxaase laga khafiifiyey bimacnaa laga cafiyo laga dhaafay gabadhii xaaidad ahayd maadaama loo shardiyayo awaafka inuu ahaaro ay ku sifaysnaato waxaana laga yaabay intay sugaysa ay daahiraysa inay muddo noqoto iyadii waa laga dhaafo oo laga cafiyey umirana umira naasudaasaa sii cadaynaysa haddaba inta ileg waa inuu qofku sii joogo markuu saa dawaaful wadaaca u sameeyaba waa inaanu qofku muddo sii joogjoogine uu ka dhaqaaqo halkaa hadduu laakiin haddana seexdo amba uu iska sii fadhiisto uu iska sii joogjoogo halkaa awaafulwadaacaasi mar labaad inuu ku celiyaabay noqonaysa laakiin inteebaa la ilaali inteeba uu markaa joogi karaya wuxuu joogi karaya rasuulka caleyh isalaatu wasalaam markii uu mino kasoo soo guuray maalintii u dambeysay uu tuurtay cishaayigii iyo maqhribkii duhurkii iyo casarkii iyo cishaayigii maqhribkii muxasab meeshaa la idhaahdo ayuu ku tukaday waa dhul iminka dhisan oo sidii sheekh ibn cuthaymin ba yihi waa fooqyo dhaadheer iyo dee guryaha ka dhisan la degi karaya ma laakiin xasbaagu alxasbaa waa qururax waa dhul bataaxa bataaxa ku badan meel banaanoo sahla weeyaan oo magaalada maka ka ah oo dee ka soo guuray mina abdaxna waa la dhahdaa iyo muxasab waa isku mid halkaasuu degay wuu soo dhaqaaqay oo dawaafulwadaaci buu salaadii subax buu tukaday saasuu kaga soo baxay intaa qofka waa loo goliyay matalan intuu dawaaful wadaaci la yimid uu salaadii oo kale ku qabsatay inuu markaa dawaaf la iman maayo waxaa kaloo culimadu ihahdeen markuu waanu iibiibsan karaa alaab iyo waxaa intaa uu matalan wixii daruurigiisa ah inuu alaab iyo wax sii iibsado markuu dawaaful wadaaci soo samey saa uu kaga tago laakiin intaa wax ka badan oo maalin inuu iska sii joogo haddana waqti kale sii joogo maya dawaafkii hore wuu ku noqonaya dawaaful wadaaci ilan wadaacasi waxa wey waa sogootine muxasab degitaankiisa in goobtan la dego uu rasuulku degay aleyh isalaatu wasalaam laba xadiis buu sheekhu keenay labada xadiis markaa laba macno iska soo horjeeday sheegayaan la yskuma khilaafsan inuu rasuulku muxasab degay laakiin saxaabada qaarkood waxay u arkeen in halkaa degitaankeedu sunno uu yahay in la degaa inay tahay sunne caaisha iyadu may degi jirin waayo waxay u arkaysay waxay leedahay rasuulku alay slat slam meeshaa cibaad ahaan iyo nusuk umuu degine markii uu doonayay magaalada madiine inuu tago halkii u sahlanayd ayuunbay ahayd ee uu kusoo beegantay markaasa awgeed bu sheku labada xadiisba u keenay waxaanad moodaa wallahu aclam de qofka ihahda shekh ibn cuthaymiin aduu aad buu maslada uga hadlayo markuu xadiiska sharxayo wuxuu leeyahay waana tacabudna waa la odhan karaa mena lama odhan karo labada qowlba isku dhow yihiin waktigan suurtagalba maaha bui waa arrin nadariya un abdixii amba muxasabkii meel magaalo imika weyaanoo fooqyo dhaadheer ka dhisan yahin oo meel degi karayaaba maaha marka imika aragti ahaan waa nadari nadari waa maxay waa waxaan shay aan camaliyan loo bedeli karay weyaan ee aragti ahaanuna hadduu qof markaa yidhahdo waar anigu halkii nabigu degay caleyh isalaatu wasalaam ayaan degaya horta lala yaabi maayo qofka ah qof hadduu yidhahdo meena waxay ahayd mid ku beegan dee safarkiisumay kaga beeganto rasuulka intaasoo meeloodba uu kusoo beegmaana lala yaabi maayo dee caaishaaba kamid ah radi allahu canha can anas radi allahu anhu nabiya sala allahu alay sl sala duhra walcasra walmaqrib walcishaa halka ku tukaday waa maxay muxasab uma waa markaa waa aakhir ayaam waa maalintii u dambeysay saddexiyo tobnaad uma raqada wuu seexday raqdatan jiifsasho iyo hurdo bilmuxasabi meesha muxasal hahdo banaanka ah ee bataaxa uma rakiba ila lbeyt haddana xagga ayay kacbadiibuu u tagay ayuu kacay gaadiidkiisuu fulay fadaafa bihi wuu dawaafay bihi ay bilbeyt an caiشha radi alahu canha anaha iyadu lam takun mahayn tafcalu mid samaysa dalika arrinkaasi arrinkee ay annuzuula degitaanka bilcabdax oo bilmuxasabna ah isla isaguma cabdaxna ah wa taqulu waxay odhan jirtay inamaa nazalahu rasuulu lahi sala allahu alيyه waslm rasuulku uu degay un liannahu maxaa yaele manzilan guri buu ahaa meel buu ahaa uu degayoo asmaxa u sahlan ashala likhuruuji bixitaankiisa markuu sii baxayo ayay u sahlanayd wacan ibn cabaas radi allahu canhuma qala wuxu uhi umir anaasu dadka waxaa la amray an yakuuna in noqda aakhiru cahdihim ballankooda u dambeeya imo joogitaankoodu dambilbeyt inuu noqdo markay kasoo baxday magaalada maka ilaa anahu laakiinse khufiif waxa laga fidiyay can ilxaayidi xadiiskan kale isagu wuxuu tilmaamaya fadliga uu leeyahay masaajidka nebiga cala slat slaam iyo masjidka xaramku salaada lagu tukada fadligay leedahay halkaa aynu ku dayno wallahu aclam waxka bilah tawfiq asalamu calaykum